<clears throat> bsm اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilaahi rb العaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi walihi wصaxbihi aجmaciin fasl fi ziyaadaةi hmزة اlwصl lilwصl hmz saabiq laa ythbt ila ida اbtudii bih kاstahbit whuwa lficli maadi اxtawى clى أkhara min arbacati naxwi jala wاlأmr wاlmasdr minhu wkda أmr الthulaaثi kakhsha wamshi wanfuda <clears throat> w fi smin istin bnin bni min sumic wاثnayn wاmriئi wتأniiثi tabic waymunu hamzu alkada wayubdlu madan fi اlistifhaami aw yusahalu intaa waxaan ka gelaynaa hamzaة اlwasli wax la yidhaahdo hamzaة اlwasli musanifkaa noo tacriifiye waxa weeyaan sida uu yiri lilwasli hamzu saabiqu laa yahbutu ila ida btudii bihi kastahbitu lilwasli xariirinta hamsun bayl ou leeyahay hamsigoo saabiqun horeeyo hamsigoo laa yahbutu aan sugnaanaynin ilaa ida btudiya bihi haddii lagu bilowda maahina hadalka kastahbitu oo kale weeyaan hamsatu lwasli waxaa loogu magacaabay annahu yutawasalu biha fi nudqi bixarfin saakin xaraf reeban in lagu gaaro dhawaaqiisu alxamdu hadda laamta alxamdu waa reeban tahay haddayna hamsadaas jiri kari lahayn laamtii oo reeban si loogu dhawaaqo lama aragteen sidaasaa waxaa loo yidhaha hamsatu lwasli ay alhamsatu alatii yutawasalu biha ila nutqi bixarfin saakinin ayib <clears throat> ayada marka waxaa lagu leeyahay laba xugum ay leedahay hadalka haddii lagu bilowdane waa lagu dhawaaqaya haddii wax ay ka hormaraanna way dhacaysaa istathbitu waa lagu miithaali istathbitu haddii aad maanta keligeed ku dhawaaqdeed hamsadii waad ku dhawaaqi istathbitu istakfiruu inطaliquu hamsadii waa hamsatulwasli waana lagu dhawaaqi liannahu kelimadii hiya alatii ubtudia biha alkalaam taa waa mid midda haddii laga hormaro mathalan hadda fiiri wastathbituu alayidhi wastathbituu wanطaliquu haddii mathalan xaraf uu ka hormarana way dhacdaa lagu dhawaaqi maayo liannahu qasadka laga lahaaya atawasul ila nutqi bixarfin saakin ay waxa ka horeeya haddii ay dhici karta waa la qoraa lafdi ahaan laakiin nudqi ahaan lagu dhawaaqi maayo kaasaa hamsatulwasli la yidhaahdaa markaan marka wuxuu ku yiri lilwasli xariirinta hamsada lilwasli xariirinta oo xarafka xarafka kale lala xariiriyahu hamsun buu hamzigoo saabiqon hormarayo ayadaa macnaha waxaa weyaan hamsat lwasli kelimada ayadaa lagu bilaaba laa yathbutu hamzigoo aan sugnaanaynin oo aan lagu dhawaaqaynin fi nudqi ilaa ida ibtudiya bihi in lagu bilowdo hadalka asiga maahine kastathbituu oo kale wa istathbituu hadii la yidhaahdo waa sugnaanaysaa haddii laga hormaro wastathbituu la way dhacaysaa kaasaa hamzat lwasl yihah annaha tahbutu fi libtidaa wa tasqutu fi daraj fi darji hadalki markii hadalka lagu xariirinaana way dhacdaa marka hamzadii waa lagu tacriifiyey isticmaalaadkiisaa lagu sheegaa markaan markaasuu hamzatu wasli mawaaqicda ay dhacdaa laga hadlaya whwa lficli maadi اxtawى calى akhara min arbacati naxwi jala wاlamri wاlmasdari minhu wakada amru thulaathi kakhsha wamdi wanfuda wahwa isimkii oo wahwa hamzat lwasligii lificlin bay u sugnaatay ficligoo maadin maadi ah ficligoo ixtawaa koobay calى akhara min arbacatin afar xaraf wax ka badan ficilkii ka koobanoona maadi ah hamzat lwasli waxa galayaa la yidhaahdaa mithaalkeedi naxwin jalaa ficilkaas khumaasiga ah fiiri marka kow mowqaca koobaad waxaa lagu leeyahay ficil kasta oo afar xaraf ka badan ficilka awal hor hore uu soo niri imaa inuu yahay hulaathi ama rubaaci ama khumaasi ama sudaasi macnaha ficil kasta oo maadi ah oo khumaasi ah iyo ficil kasta oo sudaasi ah oo maadi ah haddii hamsatulwasli waxaa ku jira hamsatulwasli waay inطalaqa injalaa eh, maxaan ku yihahda istakhraja iyo wixii lahalhoo dhan waxa weeyaan waa hamzada ku jirta waa hamzatu lwasli hamzada ku jirta waa hamzatu lwasli wahwa hamzatu wasligii lificlin buu u sugnaaday ficilkoo maadin maadia ficilkoo ixtawaa koobe calaa akthara min arbacati afar xaraf wax ka badan oo khumaasi ama sudaasi a ah. mithaalkiisa fiiri marka haddii wanjala ficil maadi waay waana khumaasi haday lagu bilowdana injalaa baa laleeyahay haddii eh, maxaan ku irahdaa laga hormarana wanjala baa laleeyahay injala alamru amarkii wuu faydmay ayib marka ficil kasta oo khumaasi ah oo sud ama sudaasi ah oona maadi ah hamsada ku jirto waa hamsatu lwasli waa mowqic oo waadix oo la fahmi karo w istakhraja waاstakhraja inطalaqa waاnطalaqa baad leedahay ko istakfara wastakfara yaad leedahay istakfara wastakfara fiiri markii oo lagu dhawaaqa kelimadane waa lagu bilaabayaa haddii laga hormarana way dhacaysaa ayib wa hwa lficli maadin ixtawaa calى akthara min arbacati naxwin jala wاlmri wa hwa lilamri buu u sugnaaday hadane iyo wاlmasdari oo minhu min dalika alficl aladi yaziidu xuruufu calى arbacati axruf kulu amrin aw masdarin jaءa min ficli khumaasiyin aw sudaasiyin falhamzaة alatii fiih falhamzu اladii fiih fahuwa hamzaة waslin hadda fiiri istakhraja waa ficil sudaasi ah amarkiisa hamzada ku jirto hamsat lwasli wastakhrij a laleeyahay wastakhrij way dhacaysaa haddii lagu amrayo oo wax ka horeyn istakhrij baa laleeyahay ko waa amarki masdarkii istikhraajan istakhraja istikhraajan a laleeyahay haddii laga horeeyana way dhacay haddii kalena waa hamsat lwasli ayib wاlmasdari minhu waa kaasa ficilka khumaasiga ah amarkiisa iyo masdarkiisa waxa weeyaan waa hamzada ku jirta waa hamzat اlwasli sudaasigana waa lamid marka wاlmri wa huwa hamzadii lilamri buu u sugnaaday iyo wاlmasdari oo minhu min dalika alficl اladii yaziidu xuruufu calى arbacati axruf kulu ficlin zaaidu calى arbacati axruf falmasdaru minhu wa amruhu alhamzatu latii fiihi hamzatu waslin waay ayib wakadaa midkaas waxaa lamide amru thulaathi thulaathiga amarkiisana hamzada ku jirto waa hamzatu lwasli mithaalkii kaksha wamshi kaksha wamdi wanfuda oo kale iksha wamdi wanfud ikhsha cabso wamdi tag wanfudan fuli oo fuli marka fiiri amar waay amar hulaathi waa khashya ay ka timid ficilkaas hulaathiga amarkiisa waxa weeyaan hamsada gasha hamsatu lwasli waa wakhsha wamdi wanfud a lagu leeyahay marka intaasuba afcaashi iyo tasarufaadkeedi kaga baxay ficil maadi oo khumaasi a ah, iyo ficil maadi oo sudaasi ah iyo kuwa amarkoodu ficilka maadi oo sudaasiga ama khumaasi amarkiisa iyo masdarkiisa waxa galo waa hamsatu lwasli waxaa soo raaca ficilka amar ficilka amar hulaahigiisaa soo raaca intii soo hartay hamsadoodu hamsatu qadcin waay macnaheedu waa maxay ficil mudaaric oo dhan hamzada gasho waa hamsatu qadcin ama maadi ama thulaathi ha noqdo rubaaci ha noqdo khumaasi ha noqdo sudaasi ha noqdo waxaad leedahay mathalan e, ikhsha mudaariceeda keen akhshaa baad leedahay wa ana akhshaa wa akhshaa fiiri waaw hadday ka hormarta hamsadii waa lagu dhawaaqa wa akhshaa an yaxsula lahu makruuh wa akhshaa ma dhihi mayso wakhshaa ma dhihisid ficilka mudaaric o thulaathiga sidaaso maثalا imdi mudaariceeda waa maxay amdi wa ana amdi ilى madrasa aad leedahay wa amdi ilى madrasa hamsadii waa la muujina ama ha laga hormaro ama iyada ha lagu bilowda amdi wa amdi aad leedahay ficilkii oo mudaarici oo hulaaثi kaas waay rubaaciga rubaacigoo dhan hamsada gasho waa hamsaةu qadci ama maadi ha noqdo ama amar ha noqdo ama masdar ha noqdo fiiri akrama oo kale akrama waa akrama maadigeeda hamsadeeda hamsatu qadcin waay akrama muxamadun eh, aulaaba aad leedahay akrama haddaad waawka hogmug waa akrama hamsadii waa la muujina ficilkeedii maadi waa mudaariceedii waa ukrimu aulaaba fi madaarisihim ukrimu waa ukrimu hamsada waa hamsatu qadci waa masdarkeeda ikraaman wa ikraama licaliyin aad leedahay m wa ikraaman dhihimaysa hamsada masdarkeeda waa la muujina rubaaci oo dhan iyo wamaa tasarafa minhu waxaa weeyaan ficilka rubaaciga wamaa tasarafa minhu min mudaaricihi wa masdarihi wa amrihi kulu hamsatu qadcin waay ayib waxaa kuu soo haray ficilka maadi ficilka maadi oo thulaathiga ah hamzadiisana hamzatu qaطcin waay amarkiisa ma ahaya ficilka haddii la yihi kada wakada amru thulaathi haddii lagu yihi ficilka thulaathigo amarka ah, hamzadii hamsatu eh, wasli waay haddii laakiin uu mudaaric yahay iyo hadduu maadi yahayne labada waxa weeyaan eh, waa hamzatu qaطcin waay hadda fiiri akala akhada hamsada ku jirto wa akala wa akhada yaad leedahay hamsadeeda waa in la muujiya marka taas baa yaa la rabaa alkhulaasatu اlqowl hamsatu اlqadci wixii hamsatulwasli ka soo haray ficil rubaaci iyo ficil oo may ficil khumaasi iyo sudaasi iyo wixii asiga ka tasarufo amar iyo masdar ah iyo ficil amaroo hulaathi ah wixii aan ka ahayn afcaasha hamsadeeda waa hamzatu qadcin waay mudaaric oo dhan waa hamsadiisa hamsatu qadcin waa rubaaci oo dhan maadigiisii mudaariciisi amarkiisi masdarkiisa hamsatu qadci weeyaan ficilka maadi hamsadiisa qadci weyaan thulaathiga ah intaasoo dhan waxa weyaan xuruuftiyaa kuu soo hartay xuruufta hamsadeedoo dhan hamsatu qadcin waay am io in io an iyo hamsadooda wa ina allaha hadda fiiri ina allaha haddaa tiraa hamsada oo ina ku jirto waa la muujina haddii laga hormarana waa la muujirana waa ina aad leedahay ilaa xarfu al al keligeed alxamdu iyo asiraati iyo ashaas keligeed yaa waxaa weyaan ka ah hamzatu waslin ayadana gooniya lagu sheegi doonaa marka asmaadii aa noo hartay asmaada oo kasoo hartay masaadirta afcaasheedaas oo hadda aan soo sheegnay isim kaloo jaamid ah waatan la sheegi doono marka xuruuf oo dhan hamsadeeda hamsatu qadcin waay mudaaric oo dhan hamsadiisa hamsad qadci waay ficil rubaaci hamsadiisa hamsad qadci waay ficil hulaathi maadi hamsadiisa hamsad qadci weeyaan kelia marka waxaa kuu soo haray ficil khumaasia iyo sudaasi iyo wamaa tasarafa minhumaa oo amarkii iyo masdarkoodii ah iyo amarka hulaathigana hamsadooda hamsatu qadcin waay xuruufna waa kuu sheegay wixii al aan ka ahayn waxaa wey hamsadooda hamsatu qadcin waa ina iyo ana iyo am iyo al ow aa laleeyahay waa aw hadda fiiri aw hamsada aw awda ku jirto waa hamsatu qadcin waa aw baa laleeyahy wow lama dhahay asmaadii buu kuu sheegaa markaan ayb wa fi smin stinibnin ibni min sumic wa thnayni wa mri'in wa taaniithin tabic wymun hmzu alkda wyubdl madan fi اlاstifaami aw yusahalu intana wuxuu kaaga galayaa wixii asmaada oo oo ficilka mushtaqa ka timid wixan ka ahan asmaadii jaamidada ahayd hamzatulwasli toban isim keligeed bay ka galaan fiiri beytkan wafisministin ibni dhawaaqiisa markii ama lagu gabyayo way dhib badan tahay sidaas u akri wa fi smin stin bnin bni min sumic wathnayni wamri'in wataaniithin tabic wa sumica hamsatu lwasligi waa la maqlay fisminaa lagu maqlay wastinaa lagu maqlay wabninaa lagu maqlay wabnu minaa lagu maqlay wathnayniyaa lagu maqlay wamri'inaa lagu maqlay wa taaniithinaa lagu maqlay taaniithkoo tabica mudakarka raacay waymun wa fi aymun yawaymun yaa lagu maqlay intaasoo dhan isku cadaf marka fiiri toban isim weeyaan tobankaas isim waxa ka soo haray hamsada gasha asmaada kulligeed hamsatu qadcin weeyaan waa ka markaasuu ku yiri wa sumica waa la maqlay fismin isim isim markuu mufrad yahay hamsadiisa waa hamzatu waslin waay walaa tanaabasuu bilalqaabi bisa lismu lfusuuqu bisa lismu hadaa tiraahda khaa waay wa ismii hadaa tiraahda wa ana ismii wa ana wasmii a lagaa rabaa wasmii ismkayga waxa weeyaan laakiin wa ismii lama rabo wa ismii bisa lismu hadaa tiraha khaa waay bisa lismu marka w sumica hamزaة اwasli waa la maqlay magacyaashan soo socdo fismina lagu maqlay ismin oo mfrad ah hadduu jamac yahay waxa weeyaan waa hamزaةu qaطcin in hiya ilaa asmaaء samaytumuuha sidaasaa leeh ayib laakiin wasminaa lagu maqlay ko wastinaa lagu maqlay istin waa dabada eh, lafteeda waa isti oo waxa weyaan hamsadeeda hamsatu waslin waay ibnin wabnin aa lagu maqlay ibni wabni aada leedahay markeed keligeed ku dhawaaqayna waa la keenaa ibni haddii laga hormarana wabni aada leedahay ayib ibnu min wabnu min ibnigii oo la weynay keli a ah waay waa luqa fi ibnin wabnu min a lagu maqlay waa isim kow ismin iyo istin iyo ibnin iyo ibnu min afaraad haysataa wathnayni aa lagu maqlay ithnayni lafdigaas iyo wamri'inaa lagu maqlay iyo wa taaniithinaa lagu maqlay taaniithkaoo tabica raacay fiiri waxa weeyaan ithnayni iyo ithnatayni taaniidkoodi imri'in iyo imra'atin ayadana waa raacday kulligeed marka asmaadii waxa weeyaan ismin kowdhe istin labo ibnin saddex ibnumun afar ithnayni shan imri'in lix wamra'atin todobo wamnatin sideed wathnatayni sagaal waymunu toban tobankaas weeyaan tobankaas yaa asmaada hamsatu wasli ay ka gashaa markaasuu hi wa sumica waa la maqlay fisminaa lagu maqlay iyo wastinaa lagu maqlay iyo wabninaa lagu maqlay wabnuminaa lagu maqlay wathnayniyaa lagu maqlay iyo wamra-inaa lagu maqlay iyo wa taaniithin taaniidkoo tabica raacay wixii la muanahay kara meeshan yaa muanath laga dhigi karaa ibni min meesheeda ibnatinaa soo gelay ithnayna ithnatayniyaa soo gelayso imriinna imraatinaa soo gelayso marka waxa weeyaan kuwaas baa waxay ka yihiin baa laleeyahay waxay ka yihiin maxaan ku iraahdaa hamsatu wasli asmaada intaasay ka gasha wamra'ataani haddii la yidhaahdo waxa waaye tahniyadooduna waa lamid wasmaani ismin iyo ismaani iyo wathnaani wathnataani wamri'in wamra'ataani kulli waxa waaye tahniyadooda iyo mufradkooda waa lamid jamaca unbaa laga qaadaya waymunu wa fi aymunu aymunkaas isaga daa'iman mabni cala dami waay ama calaa xikaaya lagu keenay ee asiga xaqiiqa ahaan wa fi smina lagu maqlay wa fii aymunin ay ahayd in la yidhaahdo oo kaasuu ku cadfan yahay marka asmaada intaas weeyaan alasmaa alatii fiiha hamzat lwasli waa tobankaas isim weeyaan wa fi smin stini bnin bnimin sumic wathnayni wamri'in wa taaniithin tabic waymunu intaas waa hamzu kadaa ayadana waa lamid tahay wa kadaa waxaa lamid ah hamzu al al oo tacriifiye ah hamzada gasho waxa weyaan hamzatu waslin wa walxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin aada leedahay fiiri hadda walxamdu asha alifka ku jirta hamzatulwasli waa walidaalika waa waaw hadday ka hormartay waa dhacday walxamdu lilaahi alle inaa mursilu naaqati ashi wa dhacaysa rab اcaalamiin fiiri rab alcaalamiin asha ku jirto waa alraxmaani asha ku jirto waa haddii wax laga hormariyane oo wixii rab اlcaalamiin araxmaan haddii leena waa dhici haddii hadalka ayada lagu bilowdana alraxmaan الraxiim aydana waa lagu dhawaaqaya wa hamzu al kadaa aydana waa lamid marka xuruuf oo dhan waxaa hamsadooda ay hamsatu wasli ka tahay mida al keligeed inta xuruufta kale hamsada gasho kulligeed hamsatu qadcin weeyaan markaasuu kuusu yihi musanifka wayubdalu maddan fi listifaami aw yusahalu wayubdalu waa la bedelaa hamsatu al fi listifaami maddanaa loo bedelaa aw yusahalu waa la tashiiliyaa ayib marka waxaa lagu leeyahay hamsatu al waa maftuuxa fiiriya hamsatu al waa maftuuxa ayadoo ilaan alxamdu alcaalamiina alraxmaani hamsada oo gasho al gasho waa kordhigan tahay isimkii asiga ahaa haddii istifhaam uu galo alxamdu oo kale iyadoo ahayd hamsatu listifhaam ay ka hormartay marka waxaa kulmay laba hamza kulmay hamze istifhaam iyo oo kordhigan iyo hamzadii al eh, ay wadatay oo aydna kordhigan labadii hamza hadday kulmaan see loogu dhawaaqaa sidaasaa lagaaga hadlaya wa yubdalu hamsatu al waxaa loo bedelaa maddan baa loo bedelaa fi listifhaami istifhaam hadday noqoto alxamdu oo kale yaa hamse istifhaam gashay hamzatu listifhaam sideedaa loogu dhawaaqa tan dambana madda alxamdu yaa la leeyahay alxamdu miya licaliyin u sugnaatay saasay noqonaysa ayib alamiiru cindaka alamiiru hamsadiisa hamsatulwasli ha aheedo walamiir la dhihi karo yaa ka hormaray marka waxaa leeyahy alamiiru cindaka amiirki maa kula joogo sidaasay noqonaysaa alrajul ay ahayd arajulu cindaka rajulki maa agtaada joogo saasay noqonaysaa wa yubdalu hamzatu al waxaa loo bedelaa madan fi listifhaami istifhaam hadii uu ka hormaro midda damba alifa loo bedelaa awal way xarakaysneed ay ahayd laakiin mad waxa weeyaan alif reebanaa laga dhigaa arajulu yaa laleeyahay aw yusahalu macnaha waa la tasiilinaa oo tasiilka waxaa waaye bayna alhamzati waalif ay udhexaysaa oo waxa weeyaan ahal amiiru alaleeya ahandartahum oo kala waay marka waxa weyaan hamzatu al labadaasaa loogu dhawaaqaya <clears throat> tasiilka waxaa lagu fasiray qowl shaaciri ahal xaqu in daaru rabaabi tabaacadat aw inbata xablun ana qalbaka daa'iru nin baa nin wacdinay markaasuu wuxuu yidhi aalxaqu xaq miya in daaru rabaabi gabadhii qurxanee daarkeedii tabaacadad hadday fogaato aw inbata xablun xerigiina hadduu kala go xiriirkiina la waayo ana qalbaka taa'irun qalbigaada inuu biibo maxaqba dad baa waxay iska leeyihiin wax jacayl ihaahaa jiro marka gabadhii waxa waay fulana ma tagtay ama ma layga guursaday aniga nolol iimataa loohuley ninaa markaa ah, ninkaa wacdina waxuu ihi hadii liiraa gabadhii gurigeeda waa fogaatay ama xariirka ay ku jirta hadii qalbigaada inuu biiba mau gaarayba yacni nin shaksi oo yacni aaminsan qofkan hadii la waayo qof kaloo lamid ah yaa la heli karaa maba aaminsanid miya marka wuxuu leeya alxaqu maxaq baa indaaru rabaabi rabaabi rabaab waa hadda magac naageedu kala jeeda daarteeda tabaacadad hadday kala fogaato aw inbata xablun hadduu xerigii xariirka u go-o ana qalbaka taa'irun marka aaha alxaqu aaha alxaqu sidaasaa layiri marka waxaa ka haray hamsatu lwasliga haddii ficil uu ku jiro ee hamsatu listifhaam la keeno hamsatulwasliga waa la tuura hamzadii waa la tuuraa fiiri maala ficilkii wuxuu ahay istakfir oo kale istakfara lifulaan haddii hamzatul istifhaam lalo xariiriyo astakfarta lifulaan a lagu leeyahay hamzadii oo hamzatu wasliga ahayd waa la tuuraa liannahu awalba ulajeedada waxay ahayd in lagu gaaro xarafkan reebanosiinka in lagu gaaray ahayd haddii hamso kale la helay oo lagu gaari kara ayadi waa la tuura laakiin hamzada al ku jirta waxaa loo tuuri waaye haddii ayadaas la tuuro alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin haddii hamsadan oo hamsatu eh, al la tuuro oo hamsatu listifhaam la keeno istifhaamkii baa meesha ka baxay waxaa loo haysanaya hamsatulwasligi inay meesha keligeed iska tahay mathala alamiiru cindaka alamiiru cindaka khabar bay iska ahayd amiirka agtaada waay inan ku weydiiyaan rabaa haddaan ku idhaahda alamiiru cindaka waa la fahmaa istifhaam haddii laakiin midii dambe la tuuro alamiiru cindaka la yihahdo midii khabarka aheed oo aniga aan kuu sheegay amiirka wuu kula joogaa iyo amiirkii ma kula joogaa labadii macnaa isku darsamay sidaasaa hamsatu al markii istifhaam soo gashay loo baaq yeelay oo ama la tashiiliyey ama mada loo baderay laakiin afcaashii haddii hamsatulwasliga ku jirtay hamsatulistifhaam la keeno hamsatulwasli waa la goynaya fiiri mathalan sawaaءun calayhim astakfarta lahum am lam tastakfir lahum sawaaءun calayhim waxaa eg astakfarta lahum gufraan dalabta am lam tastakfir lahum fiiri hamsada hamsatulistifhaam waay waxaa la og yahay hadday hamzadan hamdud wasli ahaan laheed waa hoos ignaan laheed istakfir istakfir ala dhihi marka hamzadan kor dhigan inay istifhaam tahay weligeed istifhaamkii wou ku tusinaya hamsatu wasli haday meesha ka maqnaata xataa astakfarta lahum waxaa lamid eh attakhadnaahum sikhriyan miyaan ka yeelanay fiiri ittakhada hamsadeeda hamsatu wasli bay ahayd hamsatu istifhaam baa la geliyey hamsatu wasliga waa la gooyey hamsulistifaam oo kordhigana la keenay hadday hamsatu wasli ahaan laheed way hoos dhignaan laheyd markii lagu dhawaaqay ittakhadnaahum sikhriyan laakiin hadda attakhadnaahum waxaan ka yeelanay istifhaam weeyaan marka sidaas wuxuu ku leeyahay hamsatu wasliga oo al ku jirto haddii istifhaamka hormaro lama goynaye alif oo reebanaa loo bedelaa ama waa la tasiilinaa laga fahmay hamsatu wasliga haddayna al ku jirin oo hamsatul istifhaam ay ka hormarto waa la gooynaa hamsatul wasligii sidaas waa hamsatul istifhaam baa la baaqiyeel liannahu isku darsan maayaan marka wa hamzu al kada waxay lamid tahay eedana kuwa hamsada la gelinayo wa yubdalu hamsatu alk waxaa loo bedelaa madan fi listifhaami baa loo bedelaa aw yusahalu waa la tashiiliyaa waxaa qur-aanka lagu akriya qul aadhakarayni xarama am ilunhayayn aadhakarayni waxa weeyaan athakarayn oo al ay ku jirtay al oo oo hamsatu wasli ah iyo iyadoo istifhaam ah yaa yaa kulmeen hamse istifhaamaa ah lagu soo kordhiyey tii dambe waxaa loo bedelay alif reeban aadhakarayni waxaa banaan oo asna la akhriyay in midda dambe la tashiiliy ahdakarayni qul ahdakarayni tan hore waa la taxqiiqinaa mida dambo yaa tashiil laga dhigaa alaana waqad casayta qablu aa lamid eh. fiiri alana hamsada ku jirto waa hamsadii al galaysa waa alrajulu oo kale ayadoo alaana ahayd yaa istifhaam la geliya hamsadeeda alaana mahaddaad aa la yidhi alaana ma haddaa tooba keenaysaa waqad casayta qablu horena waad u caasisay fircawna lagu yiri marka alaana in la yihah mid dambe alif loo bedelo iyo in la yidhaahda alaana labadiba way banaan tahay marka hamsatu wasli badanaa dadka aad bay ugu gafaan dadka khudbada akhrinayo ama carabiga ku hadlayo ama duruusta bixinayo waxa weeyaan hamsatu wasli oo dhan hamsatu qadciga loo bedelaa badanaa qadciga ma aqbasho in hamsatu wasli laga dhigo badana laakiin waxaa badan hamsatu qaci hamsatu wasli in hamsatu isqadci dadka ay la isticmaalaan sidaasaa badan wa istakfir illaaha aada arkaysaan inaa dhahay wa istakfir illaah wastakfir illaaha baa la raba moogtahay waxa weeyaan hamsadii u hamsa qaci ka dhigaya marka waxay u baahan tahay mawaaqacda hamsatu wasli ay gasho wax kooban waayo asmaadana toban ay ka gashaa xuruuftana hal xarafay ka gashaa afcaashana ficilka khumaasiga iyo eh, maxaan ku irahda sudaasiga iyo amarkooda iyo masdarkooda iyo ficilka thulaathiga inta soo hartay amsatu qadci weeyaan wallahu aclam sala allah waslama calaa nabiyina muxamed wa aalihi wa